من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون allah subxaanahu watacaala waxaa ilaahay ku caddeeyey aayaddan in ilaahay amray addoommadiisa in ay la yimaadaan cadaalad oo ilaahay subxaanahu watacaala cadaaladunbuu amraa cadaaladuna waxa weeye qof waloo xaq leba in xaqiisa la siiyo waa cibaau kulli dii xaqin xaqa mid kastoo xaq leba inuu xaqiisu gaaro ilaahay xaqiisa inaan cid kale aawax laga siinin amaba aan laga dhaxaysiin sidoo kale bini aadamku xuquuqda ay isku leeyihiin inay qolo waliba qolada kale xaqeeda siduu yahay ay u gaadhsiiso ina allaha alle ya'muru wuxuu amraa cidduu wax amrayay baa xasan ma arkaysa ee ya'muru cibaadah ina allaha alle ya'muru wuxuu faraa addoommadiisa bilcadli cadaalad baa ilaahay faraya inay cadaalad sameeyaan qowl iyo ficilba waalixsaan samafalid buu ilaahay faraya cibaadadoodana ku samafalaan khalqigana ay u ixsaan sameeyaan wa iitaa'i dilqurbaa qaraabada u saaxiibka ah siintiisa ayuu alle farayaa xaqahu la siiyo maskarkaasina laban fucul buu qaadanayaayo wa aati dalqurbaa xaqah ficilkan laban fucul buu u tallaabaa wa iitaa'i dilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ah xaqooda in la siiyo ayuu ilaahay amrayaa wayanhaa alla wuxuu reebayaa ay wayanhaakum alla wuxuu idinka reebayaa amba idinka nahiyaa can ilfaxshaa tafoolxumada badan can ilfaxshaa tafoolxumada badan baa ilaahay idinka reebaya iyo waalmunkar shayga aan la garanaynin waalmunkar waa ismu mafcuul weeye iyo waalmunkar shayga la diiday weeye ee ilaa ficil iyo qowlba kuu doonayaba ha noqdo ilaahayna subxaanahu watacaala sharcigiisa uu maaragtay ku diiday amba alla macbaysa weeye waalbagyi ilaahay wuxuu ka idinka reebayaa albagya yacni gardarrada xadgudub wayanhaa canilbagyi alla wuxuu idinka reebayaa dardaro amaba xadgudub ayuu ilaahay idiin diidayaa subxaanahu watacaala yacidukum xaal uu idin waaninayo alla idin faraya kuwaasna idiin diidaya yacidukum xaalu alla idin waaninayo oo idin farayo wuxuu idin amray wuxuu idinka reebayna idinka reebayo lacalakum tadakkaruun likay tadakkaruu si aad u waansantaan ood u cibro qaadataan ayaa ilaaha idin faraya subxaanahu watacaala wanaaggaa xumaantana idin reebaya alle wuxuu yidhi wa awfuu oofiya bicahdi illaahi alle ballanadiisa oofiya alcahdu halkan culimmadu waxay leeyihiin waa alaymaan waa dhaarta axdi kastoo la galana wuu noqonaya wa awfuu oofiya bicahdi illaahi alle ballanadiisa oofiya ballanka alle oofiya ahdigaad gashaan oofiya qaabkaad dhaarataan oofiya idaa caahadtum markaad ahaysataan eed ahdi gashaan idaa caahadtum markaad axdi gashaan axdigaa oofiya ama markaad dhaarataan dhaarta oofiya walaa tanquduu ha jebinina ama ha burinina alaymaana dhaarahaad dhaarateen ha burinina ha jebinina walaa tanquduu ha jebinina alaymaana dhaarahaad dhaarateen ha burinina haddii dhaarta aad dhaarateen amba shayga aad ka dhaarateen intaad aragtaan shay ka khayr badan aydaan samaynaynin bacda tawkiidihaa hadaasi waxay u noqonaysaa dhaarta bacda tawkiidiha ha manaa dhaartaasi adkaynteeda dabadeed ha tebinina bacda tawkiidihaa dhaartaas adkaynteeda dabadeed ha burinina marka tawkiidulyamiin wuxuu yahay waxaa culimmadu leeyaha marka shayga lagu celceliyo ka dhaarashadiisa amba marka ilaahay magiciisa lagu adkeeyo weeye maarata ilaahay aad ku dhaarato amba sifaadkiisa aad ku dhaarato saas oo kale dhaartii ha tebininayaa xadigi waalxaal ha tebinina dhaartaa qad jacaltum aad ka yeesheen allaha allana aad ka dhigteen amba aad ka yeesheen calaykum korkiinna kafiilaa marag idinkoo ilaahay dhaartaa u markhaati geliyey walxaal qad jacaltum aad ka yeesheen allaha allana calaykum korkiinna aad kaga dhigteen kafiilaa marag idinkoo ilaahay ka dhigay subxaanahu watacaala shaahid dhaartaasi ha tediminadaa ilaahay yidhi iyo ahdi kastoo aad gashaanba ha burinina allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala ina allaha alle yaclamu waa ogsoon yahay maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan walaa takuunuu ha noqonina kallatii tii oo kale nacagtii oo kale naqabad furfurtay ghaslahaa xadhigeedii ay soohday furfurtay min bacdi quwa soohid dabadeed ama min bacdi quwa adkayn dabadeed ankaasaa xaal uu yahay mid la furfuray walaa takunuu ha noqonina kallatii boqontii oo kale naqadad furfurtay haslahaa xadhigii ay soohday xadhigeedii min bacdi quwa soohid dabadeed amba adkayn dabadeed ankaasa waa jamcu migsin ankaasa xaaluu yahay mid la furfuray oo ilaahay subxaanau watacaala masalkan wuxuu inagu siinaya qofku camalku isagu soo guntay yahdow galay markuu furfuro ee uu baashiyo inuu yahay qof gaalaya uun sida haweenaydan doqonta ah imra'atu aw alxamqaa ayay leeyihiin bay ahayd maanta gelinka hore o dhan ba waxay iska soo haysaa xarig xarigaasay soo haysaa soo haysaa gelinka dambana way furfuri jirtay bay alla waxay saaga soo jidcaseen bay soo sohday oo dhan ayay dib u furfuri jirtay macnaa waxay talasanaysaa un gaal wey macnaa saas oo kale ha noqonin tattakiduuna xaal aad ka dhiganaysaan sidaa ha noqonina tattakiduuna xaal aad ka yeelanaysaan amba aad ka dhigaysaan aymaanakum dhaarihiinna aad dhaarateen dakhalaa fasaad amba khiyaamo baynakum dhexdiinna ah waa khabiica dhaar beeraa laysu dhaaranayaa markaasa haddana dhaartii laysku baatinaya amba bal la wada gelaya tattakiduuna xaal aad ka yeelanaysaan aymaanakum dhaarihiinna aad ka dhigaysaan amba aad ka yeelaysaan dakala fasaad amba khiyaamo baynakum dhexdiinood ku khiyaameynaysaan an takuuna maxaad uga dhigaysaan an takuuna waasay ku tacalluqaysa maxaad khiyaamo uga dhigaysaa iyo wax la baatiyo la tadiyo an takuuna ay lian takuuna inay ahaan doonto daraaddeed an takuuna lian takuuna inay ahaato daraaddeed umma ummadi inay ahaato hiya iyadu arbaa tii ka badan min umma ummad kale oo bimacnaa nimankani intay ballan wada galaan oy qoliyo isbahaystaan oy xilfi wada galaan masalan jaahiliyadda carbiyada kale waxay samayn jireen qolay axdin la gelaya markaa qoladii ballanka la lahaayeen ee axdiga alle u yaallay ee iskaashaanbuuraysan jireen ayuunbaa hadhowto qolo taagdaro ku dhacaysa taagdarro iyo awood awoodbacsi waa laga taag badnaanaya deeto waxay helayaan qolo koloysayeynoo ka xoog badan qoladii ay xilfiga lahaayeen amba ay shaamburaysiga lahaayeen markaasay qoladii hore ballankay kula jireen intay buriyaan ayaa qolada cusub ballan la gelaya maadaama kuwii hore laga xoog roonaaday oo laga awood roonaaday markaa khiyaamay ahayd ay ku samaynayaan dadkii dee ay arrintu ay ka dhexayso xilfigu ay ka dhexeeyeen an takuna l an takuuna inay ahaatay darteed umma ummadi inay ahaatay daraaddeed baad u jebinaysaan ama qiyaamo axdigiina aada uga dhigaysaan hiya ummadaasi arbaati ka badan min umma marka maadaama ay takale ka badantahi daraaddeed baad u jebinaysaan ballankii inamaa yabluug wuxuu alla idinku sirarayaa subxaanahu watacaala allahu alla wuxuu idinku imtixaamayaa bihi kaa ballankaa mastamiirku mastarkuu noqonaya dhihika oofinka ballanka ayaa ilaahay idinku imtixaamayaayo ol ballanka iyo cahdiga sidaad u oofisaan baa allah eegayaa subxaanahu watacaala oo bal inaad ka badbaadaan ballan iyo inaad maaragta ku fashirantaan taasuu ilaahay eegayaa subxaanahu watacaala amba amarka bihi amarkay u noqonaysaa wa amrukum iyaakum amruhu iyaakum bilwafaa'i bilcahdi wallaahi layubayinanna waa uu caddayn doonaa oo wuu caddayn alle laamtan waxaa la yidhaha mubi'atun lilqasab wallaahi layubayinanna wuu caddayn doonaa oo wuu caddayn lakum ilaahay wuxuu idiin caddayn doonaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha wuxuu idiin caddayn maa kii buu caddayn doonaa kuntum aad ahaydeen fiihi isaga takhtalifuuna kuwii isku khilaafa fiihi maagaba takhtalifuuna kuwii isku khilaafa macnaa arrin kasta oo isku khilaafi jirteen xaqnimo iyo baadilnimo ayaa ilaah idin caddayn doona caddaynta allana siday ku imanaysa waxay ku imanaysaa kii xaqa ku taagnaana ilaahay de wuxuu ku abaalmarin doonaa wanaag kii qaldanaa ee baatilka ku taagnaana wuxuu ku abaalmarin doonaa ciqaab markaasay kala caddaan doonaan weyi kala caddaynta ilaahay sidaasay noqonaysa walow shaaa allahu alla haddii uu dooni lahaa subxaanahu watacaala inuu ummad mid idinka dhigo lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa umma ummad baa ilaah idinka dhigi lahaa waaxidata shariya bimacnaa mutafiqatan calaa shariicatin waaxida yacni ummad aan iskhilaafin oo aan isnacin bo alla idinka dhigi lahaa laakiin xikmad baa ku jirta oo ilaahay taama duuni walaakin yudilu ha yeeshee alla wuxuu lumiyaa man yashaau cidduu doono ayuu alla lumiyaa wayahdii wuu hanuuniyaa man yashaau kuu doono hidaayatahu cidda ilaahay inuu hanuuniyo uu doonana wuu hanuuniyo wallaahi latus'alunna waa laydin weydiin doonaa oo waa laydin weydiin camaa ay can iladii kiibaa laydin weydiin doonaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeyahu camal qaba caisha qadar tacmaluunahu camalkaad samayn jirteen baa laydin weydiin doonaa walaa tatakiduu aymaanakum dhaarahaad dhaarataan haka yeelina dakhalaa fasaad shar haka dhigina iyo khiyaamo baynakum idinka dhexiina macnaha isku khiyaamaynina oo dhaartu mid la isku khiyaameeyo yaanay noqonin baa ilaahay leeyi subxaanahu watacaala ha isku khiyaamaynina oo haddaad isku khiyaamaysaan waa jawaabtii nahyiga fatadilla ay sindiriraxato amba ay siblato siibato fatasilla ay simbirirxato amba ay turunturooto qadan lugi ay turunturooto bacda hubuutihaa haa macnaa lugta sugnaanshaheeda dabadeed macnaa intaad islaamnimadii ku sugnaateen dabadeed aada islaamnimadiiba ka dhacdaan oo aada simbiririxootaan amba aada siidataan amba aad sillataan amba aada turunturootaan walaa tattakiduu ha ka dhigina aymaanakum dhaaraha daarataan ay isu dhaaranaysaan dakala khiyaamo iyo shirqoob ha ka dhigina daymad walle iyo beena beena ayaa darka laysu gelinaya laysu marayaa markaasa haddana laysku khiyaamaynaya oo haddaad dhaartaa beentaa isugu dhaarataan fatazilla ay simbiriiricooto amba ay siibato qadam lugi lug ay siibato bacda subuutihaa haa yacni lugtu sugnaanshaheeda dabadeed oo islaamnimadiiba ay ka leexatay bayda war ha leexanina baa ilaahay leey subxaana oo wataduuqu kore ku cadfan waa mansuub ficilku ambaanad uqadara ayaad uqadaraysaa oo wataduuqu aad dhadhamisaan asuu'a alcadaab cadaabkuna aad dhadhamisaan maxaad ku dhadhamaysaan cadaabkaasi bima sadadtum ay bisuduudikum jeedsashadiina daraaddeed aad cadaab ku dhadhamisaan can sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa aad ka jeedsateen bimaa sadadtum ay bisuduudikum masdarka laasimka ah sidaa dhay can sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa aad ka jeedsateen ama waxaad tidhaahdaa bimaa sadadtum ay bisabbikum jeedinteeda dara jeedintiina daraaddeed bimaa sadadtum ay bisabbikum jeedintiina daraaddeed dadka aad ka jeediseen amba aad ka hor joogsateen can sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa walakum waxaad leedihiin oo idin sugnaan doona cadaab cadaab baad leedihiin cadaabkaasoo cadiim wey walaa tashtaruu ha ku iibsanina bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa waa iimaanka hadalla rumaysantiin iyo ballanka alla idinka qaaday samanaa adduunyaha fiirsanina qaliila yar adduunyo qaliila marka lagu leeyahay yani ma aha waxoogaa dee shilima oo kale fado waad ku qaadan kartaa ilaahay adduunyada agtiisaba waxay ku tahay qaliil laa tazimu cinda allahi janaaxa bacur rabaalka kaneecada ah wax u dhigma maaha alla agtiisa adduunyada walaa tashtaruu ku iibsanina bicahdi illaah ilaahay ballanadiisa habaydin saaray samanaa adduunyo qaliilayaa inamaa maadani waa mawsuula maaha si xasriga ahayd inamaa ay ina aladii bidka cinda allaahi alla agtiisa ka ku sugan huwa isagu khayr kii u khayr badan weeye lakum idink inamaa ay ina aladii midka abaalmarinta cinda allaahi alla agtiisa ku sugan huwa kaasi khayrun kii u khayr badan weeye lakum idinka idiin khayr badan in kuntum haddaatiin taclamuuna kuwa ogsoonkaas inuu idin khayr badan yahay war ilaahay wuxuu idin faray la kaadhaya oo ha baabiinina hana la imanina waxaanu ilaahay idin farin subxaana maa midka ay ayuladii midka cindakum idinka agtiinna ku sugani adduunyadanaad haysataan yanfad kii baabi'i weeye wuu tegi oo la waayaya nufuus wuu maa ayuladii midka cindakum idinka agtiinna ku sugani yanfad kii baabi'i doona weeye kii maran doona weeye maranaya adduunyada lahayo waxa loo wacayaa low dhali nag buu noqonaya tareenna mna tiir cuna tiir baa tareennan cunay soo marna macnuu wuu iska baaba'aya wax tegaya waa ka imanaysa wamaa midka ajarka cinda allaahi alla ilaahay agtiisa allaabkiisa ku suganna baaq kii jiraya wey ismu faacil baa laga laga cabira wallaahi lanajziyanna waanu abaal marin doonaa oo waanu abaal marin baa alay kuwii waxaanu ku abaal marin doonaa walanajziyanna waxaanu ku abaal marin doonaa yoonu ku abaal marin doonaa aladiina kuwii waxaanu ku abaal marin aladiina kuwa waxaanu ku abaal marin doonaa sabaruu samray sabaruu kuwa samray waxaanu ku abaalmarin doonaa ajrahum ajarkooda ayaanu ku abaalmarin doonnaa amba ajrahum waxaanu kaga abaalmarin biaxsani ma ay calaa axsani ma mid kii ka wanaag badan biaxsani maa midkii ka wanaag badan baanu ku abaalmarin markaa biaxsana lanajziyanna buu ku tacalluqaya walanajziyanna wallaahi lanajziyanna waxaanu ku abaalmarin doonnaa oanu abaalmarin doonaa alladiina kuwi waxaanu ku abaalmarin sabaruu samray ajrahum baanu ku abaalmarin biaxsani maa midkii ka wanaaga midka ugu wanaaga badan baanu ku abaalmarin biaxsani maa midka ugu wanaaga badan ayaanu ku abaalmarin ayaanu ka abaalmarin kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuu sameeyey biaxsani ma midka ugu wanaagsan ayaanu ka abaalmarin doonaa baad leedahay biaxsani ma midka ugu wanaagsan baanu ka abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeya waxa weeye acmaasha qofku uu qabto ayaa saddex ah mid waxaa la yidhaahdaa waa waajib midna waa manduub midna waa mubax wey marka waajibka iyo manduubku waa axsan waa camal wanaagsan weeye iyadaana laysku abaalmariya ee waxaa kaloo addoonku sameeya camalka mubaaxa la yidhahdo marka mubaaxa layskuma abal ciqaabna kama yimaado abaalmarina kama timaado haddaana arrimo kale la xiisan marka axsanku waa waajibkii iyo manduubkii waan ku abaalmarin doonaa weeye tafriiqaas ayaa ahlulcilmiga qaarkood ay sameeyeen qaarkoodna waxaabay ku ridayaan ba'da bimacnaa calaabay ka dhigayaano waxay kaba ba ajarka la siin doonaa kaba wanaag badan waxay samayn jireen alcilmu cinda allah laakiin tafsiirkaa horeynu iska qaadanayn tafsiirkaa horeynu iska qaadan doonaa biaxsani acmaalihim waxaanu ku abaalmarin doonaa biaxsani ma ay biaxsani ma ma kii ugu wanaagsan ayaanu ka abaalmarin doonaa midka ugu wanaagsan baanu ka abaalmarin doonaa kaanu ay ahayn yacmaluuna kuu sameeya su ilaahay ku dhaartay biaxsani acmaalihim wixihunna ilaahay uu ka dhaafi doonaa wey man camila qofka sameeye amalan man camila qofka sameeye camalan qadar had iyo jeerale saalixankani waa sifo man camila qofka sameeye camalan sameeya camalkaasi saalixan wanaagsan oo min dakarin ah fajca ah ku bayaami aw unsaa amaba dhadig ah walxaal la sameeye camalka mu'minun uu yahay wawallaahi baan ku dhaartaye lanuxyiyanna waanu noolayn doonaa oo waanu noolayn doonaa hukaa qofkaasi xayaatan nolol baanu noolayn doonaa noloshaas oo dayiba wanaagsan oo adduunyadu nolol wanaagsan kuhanayaa mise aakhiraa nolosha wanaagsanaa janna tahay labadaba waa la yidhi kullun qiila walcilmu cinda allah wallaahi yalanajziyanna waanu ku abaalmarin oo waanu ku abaalmarin hum ayaga ajrahum baanu ku abaalmarin biaxsani maa kiisa ugu wanaagsan ayaanu ku abaalmarin ayaanu ka abaalmarin biaxsani maa kiisa ugu wanaagsan baanu ka abaalmarin kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeya allah subxaana watacaala qof kastoo camal wanaagsan sameeya waanu abaalmarinayna camalkani waa kee waa camalka mutaabaca ah maaragtay aba qofku uu sameeyey mutaabic likitaab illahi wa sunati nabiyihi qalbigiisuna uu yahay mid xasilan oo shuruudaha camalka saalixi uu leeyahay weeye oo basha saxiixa ah alxayaatu tayiba nolosha aakhiro iyo tan adduunyo labadaba ilaah way koobaysaa weeye marka camalka saalixa ah waxa uu leeyahay un labadaa shardi buu leeyahay oo alla dartii camalka wanaagsan ula jeeda wamaca dalika camalka aad samaynaysaana waa inuu yahay mid ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha rasuulka ilaahay waafaqsan man camila camala laysa calayhi amrunaa fahuwa radd marka camalka soo samaynaysa horta alla dartii waa inaad ula jeedo taaniyan camalkana waa inuu kitaabka iyo sunnaha u waafaqsan yahay kitaabka ilaahay oo kale masalan ee sharciya uma baahno laakiin haddii alle darkii aad u akrii weydo oo ujeedo kale iyo qarab kale aad u akriayso abadan waxyaaba lagu cadaabka mutu imanaya haddaad u akrido eh, si lagu yidhaahdo inaka qaari adduunyada waa qaari baa lagu odhan doonaa qaari fulaan laakiin aakhiro oo maxaad ku mudanaysa cadaabbaad ku mudanaysa waa acmaasha ugu wanaagsan waxaan aragnay iyadoo jihaadkii cadaab lagu mutay iyadoo cilmiga lagu cadaab mutay iyadoo sadaqada lagu cadaab mutay waa saddexdii akrika kitaabka ilah cadaab lagu galay maxaa lagu galayaa ikhlaaskii baa layidhi mowqa sidoo kale haddaad caawa oo dhan soo jeedo qof muslim oo qiiraysan aa oo inta un waa siday suufiyadu u yidhaahdaane xubbi kugu dhacay aada iska soo jiijiy habeenkii oo dhan aad maaragtay basoriso ruufkii ood kun quli walla aqrida alaaras weligin yaalin yaa ku arkay rasuulka ilaahay isagoo qoraya dadkiina kun qulka walla aqriya kun kaariya kubaanku shiraacada noocaas un boqol jeer akri kun jeer akri inta la akri waa cibaado inta rasuulka ilaah yidhi akriya waa la yaqaana tiradoola lixi soddon jeer afariyo soddon ka dhig boqol jeer laa ilaaha illa allah maalintiiba salaadaha marka ka baxda intaasoo jeer istaafurlah saddex jeerba salaadaha qaarkood dabadood qul huwa allah iyo qul acuudu birabbi alfalq intaasoo akri aayatul kursi akri wanaagaagaari laakiin tastaskiirooto un waxaan ilaahay iyo rasuulkiisaba ogey iyado hadda niyadaas iska wanaagsan taha ilaahay aanu aanu jeedaajidaynin daalaysa wahuwa waxaana shardi aanya ilahay kitaabkiisa waa tahay hmm. ma og tahay faidaa qara'ta markaad doonto inaad akrido ilaada ayaa xasan ma og tahay faidaa qara'ta markaad doonto inaad qur-aanka akrido ay faidaa aradta baad odhanaysa faidaa qara'ta markaad doonto inaad qur-aanka akhido haddaad doonto fastacid fastacid magan billaahi alle ka magan gal min ashaydaan shaydaanka ilaahay ka magangal gal alrajiim la fogeeyey ee la dheereeyey marka ilaahay wuxuu farayaa in laga magan galo shaydaanka markaad damacdo ilaahay kitaabkiisa inaad akrido amarkani haddaba muxuu yahay wasiiqatu afcil culimada qaarkood waxay leeyihin waa waajib culimada qaarkood waxay leeyihin amarkani waa amaru nadbin waajib ma aha ragga qaarkood ijmaac soo roray way jiraan wallahu aclam inahu min alamra washaani laysa lahu uma ahaanin ibliiska suldaan xujo uu ku duursado amba awood uu ku tusuubaa cala aladiina kuwii korkooda uma ahaanin aamanu laysa lahu uma ahaanin sulbaan waa xujo macnaa shay cad oo uu marag uga dhigto dadka wuxuu ugu baaqayo suldaanka asaxu laqwaal waa xujja yacni shay cad oo shay markaan aynu isku haysanno ee aan doonayo shaygan inaan xaqnimadiisa sugo waa inaan marag u helo caddayn marka ilaahay wuxuu leeyahay iblaysku wax caddayna oo u haystaa dadka wuxuu ugu yeedhayo xaqnimadiisa ma jiro cala aladiina kuwii korkooda kuma laha aamanuu oo wa calaa rabbihim rabbigoodna yatawakkaluuna cuskada inamaa suldaanahu haddaba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu mar kale qur-aanka ku caddeeyey meelo badan inaanu shaydaanku wax suldaanaba lahayn awoodba laba nooc weeya markaasi ogow qur-aanku isma tacaarudin ilaahay markuu leeyahay sha ibliisku suldaanba malaha macnaa waa xujo iyo caddayn uu ku muujiyo baadiyaynta dadka uu baadiyaynayaa inay xaq tahay ibliisku ma haysto markan oo kale ilaahay leeyahay inamaa sulbaanuhu cala aladiinana waa tajsiimu waa qurxinta dadka wuxuu uqurxinayaa macaasida iyo xumaanta markaa qurxinta xumaanta u ayaa qur-aanku wuxuu ka cabiray haddana suldaan buu ka cabiray inamaa suldaanuhu layska xujadiisu cala aladiina kuwii korkooda ayuunbay tahay bimacnaa duufashadiisu yatawallawna ka weli dhigtahu isaga ka xigka dhigta waa kuwa kacaystay iyagaaba ka weridisayna shaydaanu adigu weli noo noqo yatawallawna isagaa maaragtay ka ehel dhigtay ma arkaysa iyo waladiina kuwa hum ayagu bihi ay billaahi alle mushrikuuna kuwii u shariik yeela ah amba waxaa tidhaahdaa iyo waladiina kuwa hum ayagu bihi ay bisababihi ibliiska sababtiisa bisababihi ay bisababi daacatihi daacada ibliiska daraaddeed mushrikuuna billah qadar markaa mushrikuuna billaahi alle ugu sharig yeela subxaana wa tacaala waidaa badelna haddaanu doonino aayatan aayad haddii aanu ku bedelno makaana aaya aayad kale meesheedii haddaanu ku bedelnoonu nasakno waa muctarid wallaahu alle ayaa aclamu ku cilmi badan bimaa midka yunasilu uu soo dejinayo ee qaalu waa jawaabtii qaaluu waxay odhan kuwii mushrikiinta ahaa innamaa anta adigu waxaad tahay un nebi muxammadow muftar mid beenaala abaad tahay bay yidhaahdeen walciyaadu billah muftar macnaa mid been abuurta baa tahay hadda nafsikii bay qaadan laayihiin oo xukun baa ilaahay intuu saaray ummadda hadduu doonana wuu qaadaa markaasuu xukun kale ku bedelaa waidaa badelnaa haddaanu bedelno aayatan aayad haddii aanu ku bedelno makaana aaya aayad kale meesheeda wallahu aclam waa muctariga baa la yidhaahdaa xaraf yaroo laa baa idin qoran ma og tahay hasaajin bay ka dhigan tahay wallaahu alle ayaa aclamu ku cilmi badan bimaa yunazilu wuxuu soo dejinaya ee qaaluu waxay yidhaahdaan innamaa anta waxaa tahay muftarin macnaha mid beenaala adaa tahay bay yidhaahdaa aclamu marka lagu leeyahay siiqatu afcalkani waa wasfi mudlaqa mar kasta ilaahaybaa addoommadiisa ka cilmi badane ma aha qaar cilmiga ilaahay cilmigoodu u dhowaadaa inay jiraan bal aktaruhum dadka badankoodu laa yaclamuun kul waxaa tidhaah nazala waxaa soo dejiyey hu qur'aankan ruuxu lqudus alruuxu ruuxiibaa soo dejiyey alqudusi ay almuqadasati la dahiray markaa waa ism mafcuul ayaa u laqbayn ruuxu macnaa ruuxdii la dahiray almuqadasa oo malakul jibriil xaggee ayuu kala soo degay amba ka soo dejiyey min rabbika rabbigaa xaggiisa bilxaq xaq xaal uu ku lamaan yahay oo almulaabasa bilxaq xaq xaal uu ku laran yahay oo ku lifaaqan yahay xaq ba uu yahay xagga rabbiga ayaa uu ka soo dejiyey baad odhanaysaa bilxaq xaal xaq xaaluu ku lamaan yahay qur'aankani xaq baabu ku lamaynaya amba xaqnimo abu ilaahay ku soo dejiyey subxaana watacaala maxaa ilaahay ugu soo dhiibay ruuxa alquduskan amba malagan liyuhabbita si uu alle u sugo ayuu u dejiyey masalada ka cildeed liyuhabbita si uu alle u sugo aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey ay tabiitan baad odhanaysaa waayo wahudan taasaa ku cadanu yuthabita xagga maxal wahudan ay wa tabiitan buu alla u dejiyey sugid lahum ayaga la sugaayo wa hudaa ay wa hidaayatan hanuunin daraaddeed buu alla u soo dejiyey wa bushraa wa bishaara bishaarayn daraaddeed buu alla u soo dejiyey lilmuslimiin muslimiinta loo bishaaraynayo lana hanuuninaayo wallaahi laqad naclamu waanu ogsoonnahay annahum kuwan mushrikiintaahi yaquuluuna inay yidhaahdaan innamaa yucallimu waxaa baray hum nebigan macnaha qur'aanka waxaa baray bashar qof baa baray inay leeyihiin waanu ogsoonnahay wallaahi laqad naclamu waanu ogsoonnahay annahum kuwa mushrikiinta ahi yaquuluuna inay yidhaahdaan innamaa yucallimu waxaa baray nebiga hu maaragtay qur'aankan innamaa yucallimuhu rasuulka waxaa wax baray bashar qof baa waxbaray inay leeyihiin waanu ogsoonahay waxay odhan jireen nimanka mushrikiinta ah nin qayn ahaa amba tumaal ahaayo maka la deganaa oo nasraani ahaa addoon ahaa baa waxbaray bay odhan jireen oo rasuulku isagu ka soo qaataaba qur-aankan bay yidhaahdeen hadda ninka ay sidan leeyihiin nin luqada carbeed ba yaqaano oo ku hadla ma ahaba iyagii carabta ahaa ee ku hadlayay biluqati alcarabiyati alfusxaa ayaa awood waxay u yeelan waayeen aayad keliya inay la yimaadaan amba bisuuratin waaxida allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala lisaanu ladii kii luqadiisu lisaan waa luqa ayaa qur-aanku u isticmaalay lisaanu ladii kii luqadiisu yulxiduuna ay uga baylayaan xaqa ilayhi xaggiisa yulxiduun waa fayris ma og tahay waxay ka leexanayaan can ilistiqaama sida xaqa iyo ayday ka leexanayaan yulxiduuna ay u leexanayaan xaqa kaga baydhayaan ilaahay xaggiisa ay uga leexanayaan acjamiy waa acjami baa ilaahay acjamiyun acjamiyun wey waa acjami luqa carbeed ba aan aqoonin wa haadaa qur'aankanina lisaan waa luqa carabiyun ah carabi ah luqadaasoo mubiin cad waaba luqo carbeed oo fasiixa weeyaan baa ilaahay subxaana wataala gaay u leexanayaane xaqa uga bayrayaana wadajan ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynin biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa kuwa aan rumayn dooninna aan rumaynaynin laa yahdiihum laa yahdiihim ma hanuunin doono laa yahdiihim ma hanuunin doono allahu alleh ma hanuunin doono walahum waxaanay leeyihiin cadaab bay leeyihiin caliim ay mu'lin kuwa xanuujiya waa kuwa hanuunka ka leexday ee khiyaarkooda uga baylay iyo ikhtiyaarkoodaba wey markaa rasuulka maxay ku yidhaahdeen waxaa tahay muftar mid been samay beenaala oo beenta abuura ayaa tahay bay ku yidhaahdeen kiibaa ilaahay kaga jawaabay aayaddan innamaa yaftarii waxa samaysa uun amba waxa abuura alkadiba beenta waxaa sameeya alladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin biaayaati illaahi alla aayaadkiisa inay beentu khatar badan tahayoo camal min acmaali ahlilkufri ay tahay baad garanaysaa wadaadow marka ay isku dayin baaraka allahu fiik bahashu waa sifo ay leeyihiin xasri baadan la geliyey marka dadka muslimiinta ee mararka qaarkoodila muslimiintu been ma sheegaan maaha maaha caadada dadka muslimiinta ah been sheegisu weeye markaa qofka been sheega ee muslimka ahi wuu baydha u lexda fiihi maa fiihi fiihi camila camala min camaali ahli kufr inamaa yaftari buu ilahay lga bala waxa waxaa abuura uun alkadiba beenta aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynan biaayaati illah aye wasfigoodaaba kaga daran wa ulaaika kuwaasi aye hum ayagunba xasri baa la geliyey kuwaasunba alkaadibuuna beenaalaha horta marka hore waxaa la yidhi yasdaru lkadib iyaga ayaa beenta abuura wa ulaaika hum alkaadibuun hadda iyagu waa beenaalayaan macnaa waxay ka dhigan tahay qof been kuu sheegay aad tidhi war nin yahow beentaa weeye waxaanad ahay beenaale marka nimanku waa beenaalayaal baa ilaahay ku leeyahay haye miskiin xuna soomaaliga muxuu yidhaahdaa gaaladu been ma sheegaan laa ilaaha ila allah laa ila waa kadi waa xujeeninayaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay gaaladu been ma yaqaanaan gaaladu ballandarrada ma yaqaanaan gaaladu khiyaano iyo tuugo ma yaqaanaan hadda ismaqli maayo haddaw isle waa gaal haye bes bes soo gaal maaha kaasaa kufruhu intaasaa kaaga furan waa gaaladu markuu yidhahdo shoog dhan markaa iska faa ilaa wax kale uu ku sheego gaaladu markuu idhahde waa jiq haddii kale munaadaradaa kaa xumaanaysa hee gaaladu hee haddaad sii ka warra uu kula helay halkaa haqaasiyo isagu gaalnimadaa ka saaro marka <laughs> halkaa ku xir allah wuxu uhi subxaanau wa man kafara ka aladiina laa yuuminuun man baa been abuurta man mid ayaa been abuurta kafara gaaloobay bilaahi alla ku kufriyey min bacdi iimaanihi iimaankiisa dabadii oo ridooday walciyaadu billah oo adigoo nebiga caayo ul ilaahay baan kaa magan gelina cayde amba ilaahay caayo amba rasuulkiisaba caayo musiiba amba shardi ka dhigo man midka kafara ku kufriyey bilaahi alla ku kufriyey min bacdi iimaanihi iimaankiisa iyo rumaynta alla rumeeye dabadi fa calayhi lacna nacdari ha degsataa qadar khabarka ama sababta fa calayhi lacna nacdalaa ku soo degto waa dincaayaha weeye qarmuunka ilaa man mid mooyaane ukriha la khasbay ilaa man qof mooyaane ukriha la khasbay oo gaalnimo lagu khasbay walxaalna la khasbay xilli qalbuhu qalbigiisuna mudma'in kii ku degan ee ku xasilan uu yahay biliimaan iimaansa ku degan yahay walxaalna la khasbay qalbuhu qalbigiisu muطmainun kii ku xasilan uu yahay biliimaani iimaanka ku xasilan yahayo maar saasoo kale mu marka way u banaan tahay inuu maaragtay qofku ma arkaysaa haddii la khasbo kalimatu lkufri in iskaga dhawaaqo gaalnimada haddii lagu khasbo sixirka ayay culamada qaarkooda khilaaf geliyaan laakiin sixirka laftigiisu waa askala mid wey fain caada tacud markay rasuulku laha saxaabiga maogta sidaa daraaddeed ba culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin qofka lagu khasbo kufriga inuu maaragtay si naftiisa u ilaaliyo mahjadiisa maaragtay inuu waxoogaa iska ilaaliyo waxaa u bannaan inuu iska diidada sidii bilaal oo kale wahum yafcaluuna bilafaaciil waxay u geysta waad garanaysa ma arkaysa intay soo qaadaan dhagax weyn xataa inahum la yadacuuna asakrata alcadiimata calaa sadrihi fii shiddati alxar qoraxda intay dhigaanba dhagax weyn oo casaan laabta ka saari jiray markaasay amri jireen bishirki billaahi fayada calayhim wahuwa yaquulu axad axad wayaquulu wallahi low aclamu kalimata hiya abyadu lakum minha laqultuha wallahi kelmadaa kelma idinkaga sii daran haddaan garanayo kelmadaan idin leeyaha daran waan odhan lahaa radia allaahu canhu waardaa saasaad garanaysaan ibnu sayd aansariy xabiib ibnu sayd alansaari markii uu ku lahaa musaylabatu lkadaab atshhadu ana muxamada rasuulu اllah fayaqulu nacam fayaqulu atshhadu anii rasuul اlah haddaan ahay maaragtay ninka la yidhaahdo musaylamat kadaan ma qirsantaha ina aniguna rasuul ilaahay ahay fayaqulu laa asmac mabaan maqalbi ninka dhegaysanaya o leehi kuwa maqli maayo laa asmac hadda markale naca bu ley laa asmac bu ley laa asmac falam ysl yuqadichu irban irban marka wuxuu bilaabay xubin xubin buu u jaro wa saabitun calaa dalik haye hadna waa doonaya kalkaxiir marada tuur khamiiska dheere surwaal xagga dambe saarkiisu idaari laa ilaaha ila allah waafitan irban irban laa asmaca buu ku dhici sawuu hayaa waa la qabtay markaasuu leeyahay waran maqalaysaa rasuul lahi rasul laa asmaca xubin xubin buu tahay marka sibay maqli maayo waxaa gaar culimadu sidaa daraaddeed waxay leeyihiin wlafdl wlawlىa an yasbuta almuslimu calىa diinihi walaw afdaa ilaa qatlihi xataa hadday dilkaaga ay keenaysiin garanaysa sidaasoo kale sidaasay raggii ragga ahaayeen ay iska ahaayeen cabdillaahi bnu xudayfata sahal waad garanaysaa saxaabigaas axadu saxaaba buu ahaa nimankii reer ruum baa qabtay ma arkaysaa markay qabteen ee ay boqorkoodii u keeneen si boqorkoodu ku yidhi tanafar war ninyow iska kiristaan buu yidhi aniguna boqortooyadeydaa wax kaa siinayaa waxaan kuu guurinayaa inantaydaan kuu guurinayaa markaasna muxuu ku yidhi low acdaytanii jamiica maa tamlik wallahi haddaad isiiso waxa loo cadhaysato o dhan wa jamiica maa tamlikhu alcarab iyo carabi waxay haysato oo dhan haddaan haysato calaa an abti an diini muxammadin darfata caynin maa facaltu ildirikti in leeg hataa siadiisa wallahi baana ka noqdin faqaala idan aqtuluk yahdaa waan ku dili doonaa buuli faqaala anta huwa dahk adiga diya abaykaasi kuu sahlaa buu le waryahay alla maxaa ilahay israag maa iyo maanta ragga ku soo haray finish tuugo qusaa'uka qusaa'i sayf wadaad qoortiiba ogta markaasuu amray in la deldelo markaasuu rumaadiina soo diyaariyey meel u dhow buu soo taagay markaasuu diinta nasraanada u baray kiristaanka markaasuu diidiyey markaasuu haddana amru yihi ka soo dejiya markaasuu dheri weyn oo naxaasada amr lagu karkariyey marka saasoo kale maoga qariiban bayna yadayn warisleyn markaasuu ku tuura kara markaasaa la shilay markaasaa la keenay asiir min almuslimiin ka mid ah markaasaa lagu tuuray wahuwa yandur faidaa huwa cidaamun markiiba qofku wuxuu noqday las iyo hilib kala xararay oo maxaabiistii la qabtay muslimiinta maogtahay ayuu noqday sidiila taasaa laguu ridayaa baa layidhi abadan waa uu jiiday beriibaa laguu tuuraya waa uu ooyey markuu ooyey oo arkay ninkii boqorka habaa damac galay markaasuu yidhi inii inamaa bakay markaas maxaad ooy marka inii inamaa bakaytu lianna nafsii inamaa hiya nafsatun waaxida tulqaa fii hadi lqudri saacati fi illaah maqura laygu riida faxbabtu an yakuuna lii bicadadi kula shacratin fii jasadi nafsun tucadabu hada alcadaabi filah waxaan ka xumayaan ka oyaya inay nafquna igu jirto wallahi waxaan jeclaan lahaa inay igu jiraan timaha igu yaala nafa gaaraya oo dabeeteed kolba inta laygu turo mid iska baxdo ilahay darkaana nafsuga bixi wey wa fii bacdi riwaayaat waa la xidhay oo markaasa cuntadii loo diiday maalmo dabadeeta khamri buu yidhi iyo hilibkoo farsiiya dabadeeta wuu u yeedhay waa kii diiday markaasuu yidhi maxaad u diidaysaa ama inahu qad xalla li walamaa wallahi adiga xalaal bay i tahay buui sharciya laakiin ma kii adiga kaaga farxinaya inaan cuno way banaantay lakin adiga kugu farax gelin maayo markaasaa malik ninkii boqorka ahaa baa yidhi maaragtay faqaal malg faqabala ra'si faqabal ra'si markii dambe oo madaxa iga dhinku yidhi waan kusii daynayna waan kusii daynayna markaasuu yidhi masii daynaysaa muslimiinta kalena axaadiista kale muslimiinta la sii deenaya basi nacam markaasuu madaxa ka dhunkaday markaas sii daayey muslimiinta oo dhan buu raaciyey markii uu soo noqday cumar waa kii yidhi xaqun calىa kuli muslimin an yuqabila ra'sa cabdillaahi bni xudaafa wa ana abda faqaama faqabala ra'sahu radia allahu canhuma diintani raggaasay lahayd iyagaana halkaa dhigay buu ogtay laakiin muftiinka yaalal muftiinka maanta dad ku soo haray waad garanaysaa aa laga wada cararayaa mog gafoobay uhureen war yaacaay war kitaabka tuur war marada tuur war garta xiir war shaqada garta jid walba iga fogo uma ina rabbaka oo ladaba socdaa buu ku leeyay markaas maxaa ku raaciye wadaad wallahi ladaba socda shirkadaa maxaa ku geye waa ladaba socda warkani muxuu kugu shaqaynaya gar wallahi waa la deedaya shirkadaadaya laa ilaaha ila allah uma ina rabbaka rabbigaagu nebiyow liladiina kuwa haajaruu hijrooday min bacdi maa futinuu intii la imtixaamay dabadeed min bacdi maa futinuu uma jaahaduu jihaada wa sabaruu sabray ina rabbaka rabbigaas walaakiin ha yeeshee man sharaxa qofka u fidiya u gogla bilkufri gaalnimo sabraa laabtiisa qofka u fira xagga laabta qofka u fidiya fa calayhim kuwa korkooda qadabun xaro ayaa min allah walahum waxaanay leeyihin cadaabun bay leeyihin cadiimun weyn daalika cadaabkaasi fii wuxuu ku sugnaaday amba ku xasilay biannahum bisababi annahum ayagu daraaddeed istaxabuu inay ka jeclaadeen daraaddeed biannahum istaxabuu inay ka jeclaadeen daraaddeed buu kaasi ugu sugnaaday alxayaata nolosha inay ka doorteen addunya adduunyo cala alaakhirati inay ka doorteen iyo maxay waana allaha wabiana allaha saaray ku cadfan tahay waana allaha wabiana allaha iyo alla inuu yahay darteed laa yahdii kaan hanuunin doonin alqowma duulka alkaafiriina kufriyay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weeye tabaca allahu ilaahay uu xidhay calaa quluubihim u xidhay wa samcihim maqalkooda uu daboolay wa absaarihim iyo aragyadooda wa ulaa'ika duulkaasu hum ayagunbaa alghaafiluun kuwii moogan ah ilaahay wuxuu faray laa jarama waxa hubaal ah annahum ayagu fi laakhira aakhira dhexdeeda humulkhaasiruun kuwa ugu khasaaraha badan inay yihiin uma ina rabbaka rabbigaagu nebi muxamedow liladiina kuwa haajaruu higrooday min bacdi maa futinuu intii la imtixaamay dabadeed kuwa higrooday uma jaahaduu jihaaday wasabaruu sabray ina rabbaka rabbigaagu neliyow min bacdihaa toobadaas fitnadaa dabadeed imtixaankaa la imtixaamay laafuur allahu dembi dhaafida badan weeye raxiim ee naxariista badan uskur xusyaama maalintaasi ay iman doonto kullu nafsin naf walibaha iman doonto tujaadilu iyadoo ka doodaysa oo ka hadlaysa can nafsiha xagga nafteeda iyadoo ka doodaysa tujaadiluha ay ka doodi doonto can nafsiha cid kale baanay u hadlaynin oo watuwafaa loo oofin doono kullu nafsin naf walba ma camilat waxay shaqaysatay loo oofin doono waalxaal hum ayaga laa yudlamuun aan la dulmiyi doonin wadaraba allahu alla wuxuu ka yeelay masalan masal rabi wuxuu ka yeelay qarya magaalo ayuu alla tusaale idinka yeelay darab allahu rabbi wuxuu ka yeelay masalan tusaale qarya buu ka yeelay qaryadaasoo kaana tahay aamina kii nabad qabta mudma'ina oo degan oo xasiloon qaryadaasoo ya'tiihaa uu u yimaado risquhaa risqeedu u yimaado ragadaa isagoo fidsan oo waasica min kulli makaan jiha kasta uga yimaado cid cir dhul bad beri intaba oo dabadeed fakafara ku kufriday biancumi illaah ilaahay nimcooyinkiisa ku kufriday oo fa faadaaqahaa uu dhedhansiiyey markaa allaahu alle dabadeed uu dhedhansiiyey libaasa aljuuc gaajada hugeeda iyo walkhawf cabsida hugeedaba labadu way ka muuqdeen gaajada iyo qofka xogaba bimaa kaanuu yasmacuun bimaa kii sababtiisa uu ku dhedhansiiyey kaanuu ha yasmacuun wallahi laqad jaaa waxa u yimid hum ayaga rasuulun baa u yimi minhum ayaga ka mida fakadabuu way beeniyeen hum rasuulkii dabadeed faakadahum waxaa qabtay alcadaab walxaal buu cadaabkaasi qabtay hum ayagu daalimuuna kuwa dulmi falay ay yihiin fakuluu cuna mimaa shii alla muuminiinta ku yara saqakum allahu alla idinku arsaaqay xalaala xaaluu yahay risqaasi dayiba wanaagsan washkuruu ugu mahadnaqa alle nicmat allahi ilaahay nicmadiisa in kuntum haddaad tihiin iyaahu alla un tacbuduuna kuwii caabuday inamaa xarama alla wuxuu ka xarimay calaykum korkiina almaytata baktiga waddam iyo dhiigga dareeraha ah walaxma alkhinziir doofaarka hilibkiisa wamaa kiibaa ilaahay xarimay uhilla lagu gowracay ligayri illaahi ilaahay kayrkii bihi maagaba kii loogu dhawaaqay ee faman idura qofka loo baahigeliyo kayra daaqin mid gardaroonaya kayrkii xaaluu yahay amba aan gardaroonayn walaa caad oo aan xadgudbaynin oo aan xaaraanta xadgudub ku samaynaynin hadda hayra baaqin xaalu yahay mid ku gardaroonaya mid kaloo baktiga la cuni maayo u baahan iyo walaacaad mid ku xadgudbaya fa ina allaha alla afuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim ee naxariista badan walaa taquluu ha odhanina limaa tasifu alsinatukum ay liwasfi alsinatikum sidaa dhamaada maskariya ka waa litacliil walaa taquluu ha odhanina limaa tasifu alsinatukum ay liwasfi alsinatikum carradadiina sifaynta ay sifaynayaan alkadiba beenka ay sifaynayaan ha odhanina maxay haadaa kaasi xalaalun xalaal weeye wa kaasina xaraamun xaraam weeye walaa taquluu ha odhanina kani xalaalun weeye wa kanina xaraamu weeye lima tasifu alsinatikum ay liwasfi alsinatikum carradadiinu sifaynta ay sifaynayaan darteed ha odhanina alkadiba been ay tilmaamayaan xiraabo kale ayaa iskaga jira litaftaruu maxaad sidaa u yeelaysaan litaftaruu si aad u samaysaan baabileedin aad ugu abuurataan cala allahi alla korkiisa alkadiba been ina aladiina kuwa yaftaruuna ku abuurta cala allahi alkadiba beenta laa yuflixuuna ma liibaani doonaan mataacun khabaru limubtadain waa mubtade khabarkiisa u lahum waxay leeyihiin mataacun bay adduunyada ku leeyihiin raaxo qaliilu yar waxoogaa la intifaaca lahum waxay leeyihin mataac intifaaceeda ku qaliil yar walahum waxaanay leeyihiin cadaabay leeyihiin aliil ay mu'lim u doona wacala aladiina kuwii haadow yahuudoobayna xaramna waxaanu ku xarimnay wacala aladiina kuwii haaduu yahuudoobayna xaramna waxaanu ku xarimnay maakii baanu ka xarimnay qasasnaa aanu sheegnay calayka adiga nebi moxamedo waanu kaaga qisoonnay min qablu suuraddan horteed waa waxyaabii xagga hore ilaahay inoogu soo sheegay subxaana haydi iyo wixii idil ahaa iyo wixii lamisaamo wamaa dalamnaa maanaan dulmiinhum kuwa walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna anfusahum walaakin kaanuu waxay ahaayeen yadlimuun kuwii dulmiyey anfusahum uma ina rabbaka rabbigaagu nebiyow liladiina kuwa camiluu falay asuu'a ah xumaanta kuwa sameeyey bijahaala xaala kownihim jaahiliin sidaa daraaddeed bay culimmadu leeyihiin kullu man casa allaha fa huwa jaahil bacdusalafkaas sidaa yidhi qof kastoo xumaan samaynaya ilaahay caasinayaaba waa jaahil weeye min bacdi bijahaala xaalay ku sugiyiin jaahilnimo uma taabuu toobad keenay min bacdi daalika xumaanta intay sameeyeen dabadeed wa aslaxuu hagaajiyey camaladooda ina rabbaka rabbigaagu nebi muxammadow min bacdihaa toobadaa dabadeed lagafuur allaha dembi dhaasi dabadan weeye raxiim ee naxariista badan leh amba waxaad tidhaahdaa min bacdiha xumaantaa dabadeed ay sameeyeen lagafuuru raxiim ina ibraahima nebi ibraahim kaana wuxuu ahaa umma ummad baa buu ahaa imaam buu ahaa lagu daydo qaanita mid adeecsan buu ahaa lilaahi alleh xaniifa xaalu yahay mid toosan oo aan maaragtay leexsanayn amba xaniifa xaalu yahay mid leexday oo diin kastoo baadila ka leexday diinta xaqaana u baydhay walam yaku ma ahaanin nabiyullaahi ibraahim min almushrikiin mushrikiinta mid ka mida ma ahaanin shaakiran buu ahaa kii u mahadnaqa alleh liancumihi nicmooyinka ilaahay kii ugu mahadnaqa buu ahaa liancumihi alle nicmooyinkiisa ugu mahadnaqa buu ahaa ibtadaahu alle ayaa doortay ibtadaa waa doortay alle hu ibraahim wahadaa wuu hanuuniye alle hu ibraahim ilaa siraaq dariiq buu alle ku hanuuniye mustaqiimin toosan waataynaa waxaanu siinay hu ibraahim ba alla yidhi fi dunya waxaanu ku siinay xasanatan wanaag wa inahu ibraahim fi laakhira aakhirana la min asaalixiin kuwa saalixiinta wanaagsan mid ka mida wey uma awxaynaa waxaanu waxyoonayba alla leeyahay markii wanaagga la siiye dabad uma awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilayka adiga nebi muxamedow waxaanu kuu waxyoonnay an ittabic raac millata ibraahiima ibraahim diintiisa raac xaniifa xaalu yahay waa diin tawxiid ma arkaysa ambiyada ilaahay ay ka sinaayeen wamaa kaana ma ahaanin nabiyullaahi ibraahim min almushrikiin kuwa mushrikiinta a mid ka mida ma ahaanin innamaa jucila waxaa la yeelay asabtu baa la yeelay macnaa ahlu kulli milla walow waliba de waxay leedahay asbuucii maalin ay ku kulmaan oo ay cibaadaystaan ummaddan waxaa u masruuca maalinta jimcaha waa maalinta lixaad weeye waana maalintu ilaahay khalqiga abuuridooda uu dhammaystiray ma arkaysa marka qolada reer bani israa'iilla maalintan ayaa lagu saaray markii hore inay tacdiimiyaan laakiin way xadgudbeen innamaa jucila waxaa la yeelay asabtu cala aladiina kuwii baa la yeelay ikhtalafuu isku khilaafay fiih waa kuwii qaadan waayey ka tegey wa ina rabbaka rabbigaagu nebi muxammadow layaxkumu waa u xukumi doonaa baynahum iyagaa lagu waajibiyeeyo maalin ay tacdiimiyaan oo weyneeyaan bay u tahay sidaa darteed qofka muslimkay maalmaha ay tacdi weyneeyaan dadka aanu kufriga ahi amba ha noqdaan kuwan ahlu kitaabka la yidhaahdo yuhuud iyo nasaarada amba kuwooda kaleba ha ahaadaani uma aha adigu inaad ku lug darto ka islaam sheegan ayaad arkaysaayo habeenadan maaragtay la yidhaahdo maaragtay kuwa sanadka bilowgiisa iyo waa habeena kala wada iska fara badan waxyaabaha sameeyaan iyo ixtifaalada la sameeya waad i artay xaaraam wey xaaraam xaaraan maqdaca wey maaha loola yimaado oo qofka muslimku ka faaido iska fogaado wey waina rabbaka rabbigaaguna la yaxkumu waa u xukumi baynahum ayaga dhexdooda yowma alqiyaama fiima siba alle ku xukumiyo ku kala saari kaanu ay ahaayeen fiihi maagaba yaxtalifuun kuwii isku khilaafa waayo iyaga ayaa jimcaha intu alla saaray bay iskaga tegeen ma og insha allah wayna dabageli doonantaa jimcuhu sabtida iyo axadaba uga horeeyo xagga dambe ku soo qayli doonaa idcuu iyaa nebi muxamedow dadka walxatimawtici dacwadiisa caama alkhalqa ayaad odhanaysaa kin iyo insiba ilaa sabiili rabbik rabbigaa dariiqiisa ugu yeer bilxikma ugu yeer waa fahmid la fahmow bilxikma culimmada qaar baaba qur'aanka ku fasiray ma ogtaha ugu yeedh iyo walmawcida waano ugu yeedh alxasanati wanaagsan xikmaddu maaha in qofka laga aamuso inaad u haysato suufina intaad iska dhex qaato oo isagoo iskaga jira shirkiyaadkiisa iyo xumaantiisa iyo bidaciisa waan sabaaraynaya aad tidhaahdo ya maogti xikmad maaha taasi waa jahli wey dadka qaarkood baa u haysa inay xikmad tahay dadkiiyo xumaanta iyo fasaadkii iyo munkarkii ku dhex jira in la iska aamuso oo waxyaabo kale la iskaga sabaarayo la adag ayaa sheekh adag xikmadda waxa weeye bas in xaqa loo caddeeyey walmawcida iyo waanina xasaanka wanaagsan wasaajin la dood la dood hum ayaga silatii doodii kula dood hiya iyaduba axsanu wanaag badan dood wanaagsan kula dood waa qofka u baahan munaadara inaad la niqaashto aad la deento waa inuu noqdaa bilwajhi alxasan weji wanaagsan inuu noqdo rifqi iyo dabacsanaan iyo hadal wanaagsan waa inaad kula hadasho ayay noqonaysaa waayo waad garanaysaa nabiy llahi iyo eh, maaragtay eh, muusa faqulaa lahu qawla layina lacalahu yatadakaru aw yaksha ma arkaysaa si degan waad ugu sheegto adigoon xaqana aan waxba ka tegin haye laakiin haddaad markaas ka dhex joogtona suuqi yar aad noqoto hadhowsana dee maaragtay eh, aad suuq wadan weydo aad iskala wadato marka dambana maqaamyadun baad gelaysaa ma ogti mujaarabkii ilaahay dushiisa qofkoo say shayga wanaagsan u sheeg laakiin nidaam wanaagsan ugu sheeg ilaah iyo rasuulkiisa siday ugu sheegeen ugu sheeg kafak ilaah iyo rasuulkiisa siday ugu u sheeg bas marka qofku u fahmaya uu qaadanaya si kalayna uu garanayo ma ogta laakiin haddaad isugu dhex jirto uno calmaanigii suufigii mubtadicii balaayadii faas waa musiiba marka arrinta waxaa ku dhaboodeysa fi saahirka lahaa wadaarihim maadumta fii daarihim وأرضهم ما دمتم في أرضهم ودارهم maaweeli buu ku leeyahy iska soomaaliya maadumta fii daarihim maadaama gurigoodii aad fog wa ardihim jaali jali maadumta fii ardihim maadaama dhulkoodii aad fogta laa abadan wax jiraya maaha ina rabbaka rabbigaaga huwa aclam allaaku cilmiga badan weeye biman buu ku cilmi badan yahay dalla lumay can sabiilihi ka lumay wahuwa alla aclam allaaku cilmiga badan weeye bilmuhtaadiina kuwa hanuuna wain caaqabtum haddii aad ciqaabtaan cid dhibaata idin geysatay wain caaqabtum haddaad doontaan inaad ciqaabtaan cid ciqaab idin geysatay fa facaaqibuu ku ciqaaba bimili maa kii oo kale cuuqibtum laydinku ciqaabay bihi idinkaba dhibka idin geysteen masalatu kufri wax layhahdo culimadu ka hadlaan kufri wax layhahdo ka hadlaano waxa weeye qof muslima wax kaa qaatay dabadeeto awood kale ayaad u weydo waxa ay kaa qaadato korkanu kaa qaatin maalan waxaad heshay rikoor kaloo sidiisii oo kale ah ma qaadanaysaa rikoorkiisii biduuni cilmi iska qaado insha allahu tacaala bimili maa cuqibtum bihi waad dariiqo kale haddaad uga weydo haddaad fagaxad ka maqan isa weliba rikoorkaadigoo maqan la yidhahdo hebel buu rikoorka xaday ka ba oo haddii aana fagaxad jiray bimili maa cuqibtum bihi walain sabartum haddaad wallahi lain sabartum haddaad sabirta lahuwa sabirku khayr isagaa u khayr badan saabiriin iska saamaxada ilahay le wasbiruu sabra wasbir sabr wamaa sabruka sabrkaagu ma aha nina muxamadow ila bilaahi alla waafatintiisa mooyaan ila bitawfiiq alla ayuunbaa ku waafajiya walaa taxzan ha u jiiraanyoonin calayhi walaa taku ha ahaan walaa taku ahaanin fii dalqin cidhiirikii kaga sugan ee ka diiqadoora mimaa yamkuruun ay min makrihim shirkoolkooda waxba ka diiqadoonin yuu ku dhibin ilaahay baad leedahay waryaahe wadaadow caalamu lislaamku siday u dhan yihiin maanta aayaddan suuradan aynu ku xidhayno ayuu isaguna ku xidhan yahay ina allaha alle maca aladiina waa maciyatun khaasa maciyatu nasri maciyadii caamka ahayd maaha si gaaro alla ah ola jira ina allaha alle maca aladiina kuwii kii la jira weeye itaqaaw ilaahay ka baqa subxaana wa iyo waladiina kuwa hum ayagu muxsinuuna samafala hadday muslimiintu sidaa noqdaanna ilaahay wuu la jirayaa subxaana watacaala isagaa ballan qaaday haddii kalena ay adduunyadu xoog xoog noqoto caqiida lagu kala jaari waayo waxay islaamiyi oran jireen kii roonow reerka waxda subxaanaka allahuma an laa ilaha illaa anta